بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأسلي فالرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفدر مسافر لا يضره صوم وإلا فعزيمة والدليل ما يمكن توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري والعلم عندنا عقبه مكتسب في الأصح والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال الجامع المانع والمدرد المنعكس wuxuu sheekhu halkan aynu doonaynaa inaynu ka hadalno kitaabkeennii lubul usuulka ahaa dhowr erey ama ilaa afar erey ayuu doonayaa inaan cashirkeenna ku qaadano kow waxaynu ka hadlaynaa alcaziima waxa ay tahay caziimadu laba waxaynu ka hadlaynaa aruksa waxa ay tahay ruksadu waxa aynu ka hadlaynaa suwaru ruksa ruksadu suuradaha ay leedahay iyo aqsaamta qaybaha ay gaadhayso oo ka saddexaada waxaynu ka hadlaynaa addaliil shayga daliilkiihi kuu noqonayo waxaynu ka hadlaynaa alcilmu caqiba daliil daliilka dabadii shayga la ogaaday wuxuu yahay inuu daruuri yahay iyo inuu muktasab yahay waxaynu ka hadlaynaa alxad waxaa kaloon ka hadlaynaa alkalaam insha allah inahaa ayaa laga yaabaa cashirkeena inaynu soo qaadanno ama aynu kaga hadalno walxukmu xukunkii in tagayara hadduu door in tagayara hadduu doorsoomo ilaa suhuulatin suhuulo iyo sahlanaansho iyo fudayd hadduu u doorsoomo licudurin cudurdaar jira dartiina uu ku doorsoomo maca qiyaami sababi sababka oo jira miciisana uu doorsoomo sababkii lilxukmi xukunkii u sugnaaday asliyi ee asalka ahaa xukunka asalka ah sababka u sugnaaday kiiyoo jira hadduu doorsoomo fa ruksatun waajiba waa rukso waajib ah oodan khilaafi karaynin wa manduuba waa mid manduubo ah oo rukso manduub lagu si tilmaamayo oo sunno ah wa mubaaxatun waa mid mubaaxo ah oo kuu bannaan inaad la timaad wa khilaafu lwlaa waa mid khilaafulowla ah oo laga haboon yahay uun owlaha khilaafsan ka akli maytatin baktiga cunidiisa oo kaleba weeyi wa qasrin salaadaha gaabintooda oo kaleba weeyi bishardihi shardigii qasriga raacayay markaynu eegno wa salamin beeca salamka la yidhaa oo kaleba weeyi wa fidri musaafirin nin musaafura afurka uu afurayo oo kaleba weeyi oo laa yaduruhu uuna dhibaynin asawmu soonku una dhibaynin wailaa hadii kale facaziimatun waa caziimo culima waxaynu ka hadlaynaa alruksa waalcaziima labadaa qodob aynu ka hadlayna axkaamta ayaa la qaybiyaa gebi ahaan waxaa axkaamta loo qaybinaya qayb rukso lagu tilmaamayo iyo qayb caziimo lagu tilmaamayo labadaa qodob baynu axkaamta uqaybini alruksa waalcaziima rukso iyo caziime ayaynu u qaybinaynaa waxna rukso ayaa la odhan waxna caziimo ayaa la odhan waxaynu doonaynaa haddaba rukso iyo caziime markaynu qaybinno iyagu waa qaybihiie oo ruksada iyo caziimadu waa qaybihiie la qaybiyuhu waa ayo yaa qaybsamaya horta rukso iyo caziime markaynu soo qaadanno shayga qaybsamaya waa maxay afar qowl ayaa ku jira shayga rukso iyo casiimo u qaybsamayaa kuu yahay afarta qowl ee ku jira rukso iyo casiimo ka u qaybsamaya qole waxay yidhaahdeen rukso iyo casiimo waxa u qaybsamayaa waa khitaabu takliifkii khitaabu takliifkii baa rukso iyo iyo casiimo u qaybsamiyo khitaabkii ilaahay ee waxna laynagu waajibinayey waxna laynagaga xarimayey waxna sunanimo laynoogu sheegayey waxna karaahiyenimo khitaabul khitaabkii khitaabu takliifka la odhan jiray khitaabkaa ayaa qaybsamay oo labadan u qaybsamay bay qole yidhaahdeen halkaasay qolo usuuliyiinihii la mareeno khitaabu takliif inuu qaybsamayo ayay u arkaan oo ruksada iyo caziimadu iyaga agtooda waxay iska soo gelayaan khitaabu takliif bay iska gelayaan markaa waa qowlka koobaad qowlka labaad wuxuu leeyahay alruksa walcaziima waxaa u qaybsamayaa ma aha khitaabu takliif eh waa khitaabulwadcigii shayga shardi ka dhigidii iyo sabab ka dhigiddii iyo maanic ka yeelidii iyo khitaabkii khitaabulwadciga la odhan jiray weeyaan bay yidhaahdeen qolana ka qaybsamaya lwadci ayaa qaybsamaya oo rukso iyo caziimo inoogu qaybsamaya bay qolana yidhaahdeen qolana waxay yidhaahdeen war maye eh khitaabkan ilaahay ama ha aada khitaabu takliif ama khitaabulwadci eh mutacallaq buu lahaa meel buu ku tacalluqayayuu ku xidhnaa meesha uu ku tacalluqo khitaabkaa ilaahay oo ah ficilka mukalafka ficilka mukallafka ayaa u qaybsamaya mid rukhso la odhanayo iyo mid casiimo la odhanayo oo ka qaybsamayaaba waa khitaabka mutacalaqiisa oo ficilka mukalafka ah ficlulmukalaf baa ruqso iyo cazimo inoo noqonaya oo addoonka wuxuu sameeyaa la odhanaya waxaasi rukso weeyi iyo waxaasi cazimo weeyi ficilka mukalafka ayaa rukso iyo cazimo lagu tilmaamay waa qowlka saddexaad ama madhabka saddexaad madhabka afraad wuxuu qaatay alruksa waalcaziima waxa qaybsamaya waa alxukmu sharci alxukmu sharci xukunka sharciga ah ayaa qaybsamaya oo u qaybsamaya ruqso iyo casiimo sheekheenani wuxuu qaatay haddaba masaladaa xukunka sharciga ah markuu hadlayey muxuu yidhi walxukmu xukunkii al ku daray xukunka walxukmu xukunkii aynu isla geranaynay waa xukunkii lasoo tacriifiyey ee xagga hore aynu ku soo marnay weeye walxukmu xukunkii sharciga ahaa maaha caqli iyo caadi toona in tagayara hadduu doorsoomo xukunkaasi ilaa suhuulatin fudayd hadduu u doorsoomo licudrin cudurdaar dartiina hadduu ugu doorsoomo fudayd maca qiyaami sababi sababka isagoo taagan oo jira oo sababkii uu jiro keenayey lilxukmi alasli xukunka asalka ah sababkii keenayey kiyuu jiro haduu doorsoomo fa ruksatun rukso ayaa la odhan ama fa ruksatun fa huwa ruksatun rukso weeyi ruksada oo waajibatun waajibo ah wa manduubatun wa ruksatun manduuba ama rukso manduuba abuu noqon wa ruksatun mubaaxa ama rukso mubaaxa abuu noqon wa ruksatun khilaafu lwla iyo rukso khilaafulawla abuu noqonaya xukunku hadduu suhuulo ka u doorsoomo muxuu ka doorsoomay xukunkaasi min asucuuba muxuu ka soo doorsoomay xukunkani min asucuuba adayg buu ka doorsoomay muxuu u doorsoomay adayga ka yimaadee ilaa suhuula buu u doorsoomay haddaba xukunku markuu sucuubo ka yimaadu suhuulo u doorsooma waxaynu fahanay in qadiyadan laba xukun ay ku sugan yihiin baynu ogaanay xukun asli ah iyo xukun aan asli ahayn oo hadda jira oo kan doorsoomaya mutahayirka ee ruksada la odhanaya ah laba xukun baa jira haddii mas'alada hadaba aayad ilaahay ku soo dejiyo oo xukun hore oo ay lahayd ba isagoon jirin xukun horeba mayna lahayn mas'aladu aayad ama xadiid baa inoo sheegay xukun ay leedahay xukun hore marka hore ka jirayna ma jirin rukhso ma la odhanayaa xukunkaa aweliga ee koobaad ee hadda bilowday mise rukso ma aha rukso ma aha waayo ruksadu waxa weeye xukun horeo doorsooma oo xukun dambe si dambe u doorsooma ayaa rukso la odhanaya halkaana xukun doorsoomeyba ma jiro aziima la oranaya marka aziimada inoo soo socota halkan inuu ka dhex qaadanayna caziimada lafteeda tagayur al-hukm waa inuu jiro tagayur al-hukm marka inuu laabud ka dhignay hadduu hadaba xukunku doorsoomo uu min suhuulatin ka doorsoomo isagoo sunno ahaa uu waajib inoo noqdo aayad marka horena sunnu ahaan jiray marka dambena waajib buu isku bedelay rukso miyaynu odhan may rukso ma odhanayno waayo sucuubu u doorso min suhuula ilaa sucuuba buu u doorsoomay ruksaduna maxay ahayd markaa waa min sucuuba ilaa sahuula markaana caziima la odhanayaaye rukso ma aha oo waa rukso odhan mayno wuxuu doorsoomay uu ugu doorsoomay licudrin baynu nidhi cudurdaar dartii haddii xukunku uu isbedelo kii cudurdaarba uuna jirin oo licudri meesha yaallaa ayna jirin asbaab iyo shuruud iyo waxyaabo meesha yaallaaba isaguna jirin oo licudrin aan ahayn hadduu xukunku doorsoomo ruqsa miyaynu odhan oo ayna ahayn ma odhanayno cazimaynu odhan maca qiyaami sababi lilxukmi اlasli baynu nidhiye haddii ka hore xukunka asliga ah laftiisa sababtiisii hore keenaysay xukunkaasiba ay doorsoonto oo sababtuba ay raacdo rukso miyaynu odhan ma odhanayno hadday sababtiiba meesha ka baxdo rukso ma aha ruksada intaasoo shay baa la ilaalinaya walxukmu xukunkii sharciga ahaa in tagayara haddii uu doorsoomo min sucuubatin adayg hadduu ka doorsoomo ilaa suhuulatin fudayd iyo sahlanaansho uu u doorsoomo licudurin cudurdaar dartii uu ugu doorsoomo maca qiyaami sababi sababka jiridiisa miciisana uu doorsoomo sababkii lilxukmi xukunkii u ahaaday alasliyi ee asalka ahaa xukunkii asalka ahaa sabab u ahaatay kiiyay jirto ayuu sidaa u doorsoomay waa sabab xukunkii asalka ay leedahay fa ruksatun rukso weeye ruksada oo waajibatun waajibaa rukso waajibaa iga dhe wa manduubatun mid manduubaa ah oo la suneeyey iga dhe wa mubaaxatun mid mubaaxa a ah dhe wa khilaafulowlaa mid khilaafulowlaa dhe sheekeenu halkan hadaba o markaynu nidhi ilaa suhuula inuu shaygu sucuubo ka doorsooma uu suhuulo u doorsoomo ayaa shardi ah wuxuu inoogu tusaaleeyey waa ruksa waajiba wa manduuba wa mubaaxa wa khilaafu lwlaa sheekhu wuxuu leeyahay axkaamtii sitada ahayd ilan axkaamtii ma garanayseen khitaabu takliifku uu keenayey axkaamtaasi saw sita iyo khamse midkay tahay layskuma haynin axkaamtii sitada ahayd ee khitaabu takliifku uu keenayey laba kamida mida ruksadu ma gasho laba kamida mida ruksadu ma gasho labada ayna gelaynin waa maxay xaaraanta ma gasho oo lagu odhan maayo xukunkani waa xaaraano waa rukso xaaraanta way adag tahaye maxaa xaaraanta ma gasho oo waa xaaraan ruksaa ah ma odhanaysid waa rukso iyo waa xaaraan ma iyagaa isleba laba karaahiyadana ma gasho sida sheekheenani uu qaatay karaahiyadana geli mayso oo shay makruuh ah oo lagu odhanayo waa ruksa ma jirayo siduu sheekhu qaatay haddaba halkeebay ruksadu gashaa bay ka dhigan tahay afar meelood bay gashaa kow waxay gelaysaa ruksadu waajibka way gashaa laba sunnaha way gashaa saddex ibaaxada way gashaa oo shay ama waajib ahaabaa mubaax laga dhigi ama xaaraan ahaabaa mubaax laga dhigi ama sunno ahaabaa mubaax laga dhigi ama karaahide ibaaxadu waa shayga ugu fudud waa sina laguma qabsado weeyi sina laguma qabsade saa doonta yeel weyi shaygan saa doonta waa fudud yahay aad buu ufudud yahay kolka ibaaxada way gashaa waajibkana way gashaa sunnahana way gashaa khilaafulawlahana way gashaa afartaa meelood ayay gelaysaa ayo ruksadu ayay gelaysaa walow ragga qaarkood ay yidhaahdeen war waajib wuu adkaaye oo shay laguu cadaabayabe haddaad ka tagtee waajibka siday ruqsa u geli kartaa oo la odhanayaa shaygani waa rukso waana waajib lagugu odhanayaa way gelaysaa waynu arkaynaa fa ruksatun waa rukso waajibatun waajiba wa manduubatun waa mid manduuba oo lagu suneeyey wa mubaaxatun waa mid mubaaxa oo mubaax iyo laguu baneeyey wakhilaafuulowlaa waa mid khilaafuulowl ah oo laga haboon yahay afartaa tilm afartaa meelood ee ruksadu ay gelayso afartaba wuu inoo tusaaleeyey sheekhu welibana sidiibuu u tartiibiyey ay u kala horreeyeen ka akli maytatin baktiga cunidiisaba weeyaan baktiga cunidiisu waa ruksa ilaahay baa inoo rukseeyey subxaanahu wa tacaala ka akli maytatin baktiga cunidiisaba weeyi haddaba baktigu wuxuu ahaa in bakti la cunaa xaaraan ilaahay xaaraan buu ka dhigay baktiga in la cuno waa xukunka asliga shaygu waa inuu laba xukun yeeshaynu marka ruksada la doonayo xukunka asligii ihi bakti cunidu xaaraan bay ahayd sow ma garanayno aayadihii xarimay ilaahay muxuu yidhi subxaanahu wa tacaala xurimat calaykum lmayta waxaa baktiga xukunkiisii xaaraan buu ahaa waynu aragnaa somaa baktiga inuu xaaraan noqday ilanka akli mayta buynu yidhi haddaba baktigu isagoo xaaraan ah ayuu ayuu ilaahay bedelay oo hadday gaajo darani kugu timaad oo khatar ad gasho oo halis ad noqoto ood naftaada u yaabto oo dhimasho ad gaadho maxaa lagu baneeyey eg kale oo ruksaa ilaahay soo dejiyey aayaddii kale ilaahay muxuu ahaa muxuu ina lahaa faman idura fii gayri makhmasatin haye eeg waa aayaddaa faman idura fii gayri makhmasatin markaynu soo akrino waa hayra mutajaanifin liismin wa waa laynoo baneeyey inaynu aynu baktigii cunno laakiin kama dhergaysidee ha ka dhergin dadkeennu waa inay fahmaan oo meelo badan haddii maalan adigu si ulakas la-aana meelaha aad jayno iyo tagto meelaha yurub iyo maraykanka dadka jooga dee hudheeladooda markay ka cunayaan ila waa baktiye marar badan baad waayeysaa hudheel muslim aad waayeysaa hudheel ahlu kitaab ood ogaan karta ama aada hubinaysaa yaqiin agtaada ka noqon hilibka la cunaya inuu bakti yahay hilibkan la cunaya waa bakti oo niman hadday doonaan dabka caabuda ayaaba mashiininta halkaa loo sudhsudho ayinta digaagadaha sidaa loo dhigo ayaa la wareejinaya midniba meel buu kuleeyahay mid eeg waxbuu jaraya oo wuu dilaya hadduu doono wuu baktiinaya mid haduu doono kurku ka jaraya ka kalena hadduu doono iyadoo sii dhaqdhaqaaqaysa wuxuu le garabkaa un digaagada garabkaa un buu nin kuleeyahay nin baa halkan oo midi weyn haysta muxuu leeyahay birtaas mashiin waa qalabkaasi u wareegaya markuu wareegayo waxa waa ku wada xidhan digaagada ka wada laalaada adiga shaqadaada waa garabka uun tii ku soo martaba garabku baad goynaysaa saasi way waa garabka uun midina waa lugta uun midina lugtun buu goosanaya uu wadaa hadaba meelaha noocaas oo kale ah ee neefkii aan la gahuracaynin ee birtan uun qoorta loo surayo ama mashiinkan uun la gelinayo ee la odhanayo hebelow waa inta saa loo qaybsaday ee dadkan ka shaqaynaya ayna dad islaama iyo dad ahlu kitaaba ahayn waad aragtaa hadday halkaa naftu kugu qabato waxaad cunto markaad weydo waxbaba waxaad cunto haddaad weydo ood istidhaa waa nadiif dee waa xukunkii baktiga un ha ka dhergin laakin de haba macaanaata cuntadaasi hadday doonto eh, waxa weye ka dhergin nafta wax yaroo ramanka kuu celiya ood ku gaadho cunto islaam un meelaha ka qaado baktiba ha aatee ilan waa la cunayaye haddaba baktiga laba xukun baa ku soo arooray xukun waa xukunkii asalka ahaa ee ilaahay yidhi xurimat calaykum lmayta xukunna waa xukunkan kale rabe yidhi famani dura haddaba xukunkan famani dura yidhi la yidhi tagayur weeye ama takyiir weeye waa xukunkii hore ee xurmada ahaabaa doorsoomay muxuu u doorsoomay ilaa suhuulatin buu u doorsoomay xaaraantii baa laynaga daayey oo ha cunintii baa lagaa daayey oo cun baa lagu leeyahay ilaa suhuula wuxuu doorsoomay licudrin hadda xukunkan dambe ee baktiga cun lagu leeyahay cunidan aad baktiga cunaysaa culimo waa licudrin cudurdaar baa meesha yaalla cudurdaarka meesha yaallaa muxuu noqonayaa ee baktiga cun lagu leeyahay cudurdaar baa meesha yaallo ilaalintii nafta weeyi naftii baa la ilaalinayaa ama waxa weeye alidiraar baa loo yaqaanaa alidiraar waa dhibaatadan ad gaadhay ilay nafta adigu ma lihid ilaahay baa nafta leh inaad disho oo dee si u disho ma aha inaad disho naftaadii waa lagaa xarimay dee haddaba yayna dhimanine nafta adigu magciida ammaanay kugu tahaye ilaali waa xukun lagu saaree wax sii dee helen inaad xidho maahe haddaba idiraarku waa waa licudrin oo cudurdaarku waa alidiraar idiraar baa meesha yaalla idiraarkii oo licudrin ah dartiibuu xukunku isku bedelay waa maca qiyaami sabab sababkii xukunka hore keenayeyna wuu jiraa oo xukunka hore baktiga in la xarimo maxaa sabab u ahaa waa alkhubsu alkhubsi weeyaana waa gudaafad baktigu waa gudaafad wey waa nijaas weeye khubsinimo iyo qurunimo ayaa ku jirta haddaba alkhubsu fi lmayta markaynu nidha alkhubsu fi lmayta waa xikmad diinteenna laga helayo gaaladu hadda way ogaadeen xataa gaaladu way ogaadeeno markuu shaygu iska baktiyo bacteria dhiiggiisa raacda sina bacteriyada loogama dili karo laakiin sawmaadan arag marka maalan oo kale marka neefka la gawracayo gawraceen waa labadan xidid baa la gooyaa labadaa xididna waxa dhacaya dhiiggiibaa mar qura siaa usoo butaacaya bacteriyada watay sidaa markuu dhiiggii bacteriyada watay usoo butaaco maskaxda ayaa jilis garaacaysa jilis bay maskaxdu garaacaysaa jidh oo jidhka kale wala ilaa cidiyaha ayay u garaacaysaa ilaa suulka waa gurma degdega ila soo gaadha oo dhiiga wax alla wixii jidhka dhiig ku jiray amar qura ayaa mar qura la siinaya xaggaa iyo maskaxda maskaxda ma gaadhayo labada xidid buu ka baxaya isagii isagiiyo bacteriyadiiba isla tegeen dee sida ayaa lagu heli karaa islaamku sidanuu ina faray unbaa lagaga badbaadayaa bacteriyadan iyo khubusnimada iyo qurunimada meesha ku jira gaaladii hadda way ogaadeen iyaga ka warbixinaya oo sheegaya inay sidan islaamku uu wax u qashaa sida keliya ee aadamuhu ku badbaadaya inay tahay ee lagaga badbaadaya khataradan badan hadaba waxaynu ognahay xukunkii hore ee baktiga xaaraannimadiisa ahaa sababtiisii weli way taagan tahay oo wali baktigii dee khubsigii wuu ku jiraa maxaa la odhanayaa markaa in baktiga la cunaa waxa weeye haddii idiraar uu meesha yimaado waa rukso ma waajib ba ah haddaba cunidaasi mise way kuu banaan tahay uun haddaad doonto iska daaba miyaa may waa waajib oo maxaa waajibiyey dee naftan adigu malihide inaad nafta ilaaliso ayaa lagaa rabaa nafta ilaalinteedii baa lagaa rabaa ragga qaarkood baa yidhi war waajibku isaga laftiisuba culays buu ahaaye waa min sucuuba ilaa sucuuba maxaa loo odhan waayey bay yidhi min sucuuba ilaa sucuuba sow xaaraan laynagama rarin maxaa laynaga raray baktiga inaad cunto oo xaaraan ahaa maxaa lagu raray baktiga inaadan cunin inaadan cunidii baktigoo xaaraan ahayd baa lagaa raray maxaa laguu raray inaad baktigii cunto ohe oo waajiba maye inaad baktigii cunto xaalatulidiraarka oo waajiba baa laguu raray miyayna ahayn kolkaa min sucuuba ilaa sucuuba bay yidhaahdeen halkaas waxay khilaaftay halkii aynu nidhi in tagayara ilaa suhuulatin suhuulanimadii waa suhuule oo xagga laga dhadhansanayo suhuulanimadu waxa weeye nafta ayuu waafaqsan yahay qaradkeegii naftu way iska jeceshahay inay wax dhadhamiso walow waajibba ah haku ahaada hadduu doonaye iyo inay wax liqdo naftu way iska jeceshahay kol hadaba haddii uu qaradkii nafta uu waafaqay isaga suhuula la qiimaynaya inuu yahay oo dhinacii suhuulada ayaa laynoogu daray ka akli maytatin baktiga cunidiisa oo kaleba weeyi waqasrin salaada gaabinteeda oo kaleba weeyi waqasrin waa salaadii la gaabinayey haddaba salaada gaabinteeda qofka musaafirka ah waa bishardihi shardiga markuu iska wato waqasrin salaada gaabinteeda bishardihi shardigii isagoo wata waa qof musaafiraa gaabinaya shardigiina wuu wuu wataayo shardigii ahaa inuu maxaanku idhaahdaa uu qasriga nacayo ama masalan inuu shikisan yahay qasriga banaanidiisa isagoo shuruudihii shardiga ee qasriga wata oo saddex marxaladood iyo in ka badanba soconaya qofkaasi inuu qasriyaa maxay u tahay sunnay u tahay waa ha qasriyo wa qasrin oo kaleba weeyi waa bishardihi shardigiisa markuu wato war sunnay kuu tahay inaad qasrisaaye ha dhamaystirin haddaba ila soco salaada markaan eegayno salaadan duhur adigoo safara laba xukun baa ku tacalluqay xukunka asalka ihi muxuu ahaa salaada duhur wuxuu ahaa inaad dhammaystirtood waaj waajib u ah xillig waktigeegu markuu galo iyadoo dee dhammaystir ah ayaa la yaqaanay oo dhammaystirkii inaad tukato weeyi haddaad musaafir tahay oo safar aad ku jirto dhowr marxala marxaladood oo kii lagu banaynayey ee dhowr iyo siddeetanka kilomitir ahaa haddii aad kaas aad safar ah ku jirto shay xaaraan ana safarkaagu uuna ahayn ama cibaado uu yahay ama mubaax uu iska yahay adigana naftaada aad aragtay adoo qasriga diidan bisharihi naftaadiibaad aragtay oo qasriga ka shikisan ilan dadka qaar baa jidida ka shikiya maxaan ku dhahdaa inay lugaha masaxaan oo ayna maydhin haddaad aragto qof shaygan ka shikisan war waa diini oo rasuulkay ka suganta oo diintay inoogu jirtaaye naftaada ku edbi in cibaadadan iyo rugsadan ay qaadato naftaada ku edbi inay ruksadan iyo cibaadadan qaadato waxaa lagu leeyahay hadaba kol haddii karaahiyada naftaada aad ku aragtay iyadoo yaro nacaysa oo le war salaada dhamaystir iyo war malaha maba banaano qasriguye wadaadadu wax kalay sheegeene afartii iska dhamaystir adoo saale marka markaad aragto war salaada qasri salaadii waad qasrinaysaa hadaba waa waa waa xukunkii iyo doorsoomay xukunkii asalka ahaa wuu doorsoomay afartii duhurka aad tukanaysay way doorsoontay maxay u doorsoontay markaa afartii ilaa suhuula bay u doorsoonto afartii baa laba laga dhigay miyaad dharka inay suhuulo tahay afar halkaad ka tukanaysa laba ka tukanaysaa waa suhuulo waa licudrin bay ku doorsoontay oo salaadan cudurdaar jira dartii baa lagu yidhi laba tuko oo maxay ah waa mashaqatu safar safarka culayskiisa ayaa lagu leeyahay laba ka dhigo safarkiibaa ilan jiro sow ma aha waa licudrin waa maca qiyaami sabab lilxukmi اlasli xukunkii asalka ahaa ee in afar la tukado ahaa sababtiisii way taagan tahay oo waa dukuululwakti ilain salaadan duhurka wujuubkeega asbaabtii waxaa kamid aha dukuululwaktigaa kamid ahaa waktigeegiibaa gaadhay duhurkii dee sababtii sidiibay baaqi u tahay haddaba waa xukunkii oo doorsoomay asalka ahaa oo ka doorsoomay min sucuuba una doorsoomay ilaa suhuula xukunkanina uu sunne yahay sunne ayuu noqonaya markaa wa qasrin bisharihi shuruuddiisa waa inuu qasrigu wato waslmin beeca slmka loo yaqaan weeye slmkii slmku waxa weeye beeca slmka loo yaqaan fiqhiga ayaynu biidn اllaahi tacaala ku arkaynaa baycu slm beyc la yidhaah baa jira baycu slm waa shaygii la kala iibsanayey meesha ma jiraan waa labadii shay ee mabiicda ahaa labadii samanki iyo musamankii ama ciwadkii iyo mucawadu canhugii ayay lacagtiina diyaar tahay shaygii lacagta la siisanayeyna maba jiraba maba joogaba laakiin waa mawsuuf oo waa la tilmaamaya waxaad odhanaysaa beeca salamka ah war gaari noocaa noocaa noocaa ah ayaan kaa rabaa waad u tilmaamaysaayoo waxyaabihiisii oo dhan iyo dee waa la garanayaa biraha miisaanka wixii o dhan baa la wada fahmaya intaasoo tan gaadhigaad u tilmaamaysaa ama neefkiibaabaad u tilmaamaysaaba lacagtii waad qaadanoo waad hormarsan aayarbaad ama warshada tegiyood usoo samayni ama beertaada midhaheegii ayaad sugiyood u keeniba haddaad midho ku heshiiseen waa baycu salab hadaba xukunka asalka ihi muxuu ahaa wuxuu ahaa xukunka asalka ihi shay jooga inaad iibisid asalku war shay jooga iibi buu ahaa dee xukunkiibaa isbedeley muxuu isku bedelay shay aan joogin inaad iibisid muuna min sucuuba ilaa suhuula sucuudo sow kama imanin ilin markii kale waxaad iibinaysaa ha lagu lagulahaaye hal ha joogaa lagulahaa shayga waxaad iibinaysa o dhaniba diyaar ha ahaado tii baa lagaa dhaafay oo diyaarba noqonin baa lagu yidhi waa min sucuuba ilaa suhuula waa lagu sahlay oo waxbaa laguu fudaydiyey sow suhuula meeshii ma imanin oo laguma fudaydinin ama laguma sahlin oo suhuuladaa ma haysid haddaba suhuuladaasi waa licudrin cudurdaar baa jira cudurdaarka jiraa waxa weeyi baahi baa timid oo adigaa u baahday beertaadan midhaheega iyo faa'iidada ka imanaysa ama warshadaadan alaabta ay soo saarayso lacagteeda inaad iska sii cunto adigoo iyadoon jooginba waa qabla idraakiha waa min sucuuba ilaa suhuula markaa waa maca qiyaami sabab lilxukmi اlasli xukunkii asalka ahaa oo shay aan joogin inaad iibisa xaaraan inuu yahay ihi sidii buu u jiraa shay aan joogin inaad iibisaa xaaraan buu kugu noqonaya waayo dee xukunka asalka ah maxaa sabab u ahaa algharar khayaano iyo dagni qofku inuu maxaanku idhahdaa harar soo guruur inuu soo galo oo meesha maxaanku idhaha harar uu yimaad ayay shareecadu inooga diiday waxaan joogin inaad iibiso qararkaasaa meesha ku weli qararkii wuu jiraa baycu salamka weli qararkii wuu jiraayo meeshu ka baxay lama odhanayo oo qararkiibaa meesha ka baxay lama odhanayo kaasina waa waslmin salamkii wa fidri musaafirin qof musaafira afurkiisa oo kaleba weeye oo laa yaduruhu uuna dhibaynin asawmu soonku uuna dhibaynin wa fidri musaafirin waa qofka musaafirka ah afurka uu afurayo waa musaafir haddaba qofkan musaafirka ah afurka uu afurayaa waxa weeye xukun doorsoomay muxuu ka doorsoomay waa min sucuuba ilaa suhuula oo siday tahay min sucuuba ilaa suhuula siday u tahay min sucuuba ilaa suhuula markaynu eegayno min sucuuba ilaa suhuula waxay u tahay o ninkii waxaa laga rabay inuuna afurinuu soomo faman shahida minkum shahra falyasumhu buu ilaahay yidhi oo amarkaasaa la saaray war inaad soontaa waajib bay kugu tahay baa lagu yidhi iska soon xukunkaasi u ahaa haddaba musaafir markaad noqoto rukso ayaa meesha timid waxa lagaa dhaafay soonkii oo waxa lagu yidhi iska afur maalmo kale ayaa lagaa rabaaye ruksaa meesha timid ruksadaasi waa licudrin bay u timid cudurdaarku waa maxay haddaba licudrin baynu nidhi cudurdaarka musaafirka afur loo yidhi waa maxay waa limashaqati safar safarka culayskiisa ayaa laga ilaalinaya waa maca qiyaami sabab lilxukmi اlasli xukunkii asalka ahaa ee afurku inuu xaaraanka yahay soonkuna waajib kugu yahay ah xukunkii ayaa he ayaa weli sababtiisi ay baaqi tahay oo maxay ah dukuulu shahr dee bishii baad joogtaa haddii sabab kale ay keenayso nadarkii iyo wixii kale uu yahayna waa laguu eegayaa waa maca baqaa'i sababi lilxukmi اlasliyi ma arkaysaa haddaba qofkaasi qofkaa musaafirka ah inuu afuro shardi buu sheekhu ku xidhay laa yaduruhu soom buu yidhi waxaan filaya waa quyuudda sheekhu uu dheeraadka la yahay khayr meelo badan baad arkaysaa waa ninkan musaafirka ah inuuna safar ku dhibaynin hadduu musaafirka safarku dhibayo afurku ma mubaax ba mise waa sunni u yahay waxaa laga yaabaa madhabka shaaficiyada ugu hoose in sunni u yahay madara hadday timaadana waajib buu noqonayaa madara haday timaadana waajib buu noqonayaa waad la socotaaba hadaba soonku haduu dhibayo inuu afuraa laga rabaa oo sharcigu inuu afuro ayaa la farayo laysa min albiri asiyaamu fii safar weeyi ilaahay ugu dhawaan maysid adigoo musaafir ah inaad tidhaa haddana waa soomaya taas ilaahay loogu dhawaan maayo laysa min albiri asiyaamu fi safar laa yaduruhu soom muxuu sheekhu u yidhi wuxuu kuu tilmaamayaa hadduuna soomku ku dhibayn oo diyaarad ku safraysid oo intaad hargeyse ka baxdo burco un adaayar ku degaysid diyaaradna haddaad doonto aad sii seexanaysid intaad diyaaradda aad ku jirtana hurdo ayaad ku jirtayba war nin firaash laga qaadoo firaash la geeyey uun baa tahay haddana maadaamo dee safarku uu mashaqo leeyahay mashaqo maadaamuu leeyahay way kuu bannaan tahay baa lagu yidhi inaad ee iska afurtaa waa ibaaxo ibaaxa lagu tilmaamay culimada usuulka qaar badani waxay yidhaahdeen ibaaxada waanu u weynay tusaale laakiin sheekhu tanuu keenayo kanu raaciyey laa yaduruhu sawm laa yaduruhu sawm waa qayd muhiim ah weeye inuuna soonka qofka dhibaynin soonku inuuna dhibin hadduu soonku dhibayo afurka ayaa la amrayaayo dee inuu afuro weeyaan oo kolkaa ibaaxa ma noqonayo waanad soomaysaa soonkaa hadda kuu fiican la soco haddaad eh, min firaash ilaa firaash una tahay soonkaa ku iska soon ilan baraa'atu dima kuugu jirte dimadaadii baa beri ku noqonaysa bishii khayrka lahayd baad ayaad soomaysaa waana mas'alo culimadu ka hadlaan bisha barakaysanee ramadaanta maalinta aad soomayso iyo maalinta bisha dibadeeda aad soomayso maalinku dhaaftay markaad qalaynayso oo kale ajrigu ma siman yahay mise ma sinna waa mas'alo dee fuqahadu ay ka hadlaan oo aad u kala duwan weeye haddaba bishii barakaysnaydna waa soomi oo dhici karta maalintan aad furaysaba habeenkeega inuu laylatulqadri yahay waxaa kaloo intaa ku dheer baraa'adaadiina waa dee way way xagga alle kaaga socdayna wuu kaa gudmayaa adigana soonkii dhib kuguma hayo waa ayar diyaaradaasaad ku safartay ama tareenkaasaad ku safartay oo wax alla wax oon ah iyo wax tacaba iyo wax rafaada toona ah. maalmihii kale waabad ka fiican tahayba maalmihii kale hawl baad qabanaysaa dawad hulu daawun kolka waa ibaaxa ayuu sheekhu ku tilmaamay xukunkaa waxaynu haynaa afar qodob oo kolkaa ruksadu ay noqonayso ayaynu halkaa ku haynaa walxukmu xukunkii in tagayara hadduu doorsoomo ilaa suhuulatin min sucuubatin sucuubo hadduu ka doorsoomo ilaa suhuulatin suhuulo oo fudayd ah uu u doorsoomo licudurin cudurdaar dartiina uu ku doorsoomo maca qiyaami sababi sababka isagoo jiro oo weli jooga miciisa uu doorsoomo sababka oo lilxukmi alasli xukunka asalka ah u sugnaaday fa ruksatun rukso weeye ruksada oo waajibatun waajiba sida baktiga cunidiisa oo kale wa manduubatun mid manduubo ah oo laguu sunaynayo sida salaada qasrinteeda oo kale wa mubaaxatun mid mubaaxo ah oo laguu baneeyey oo mubaax kuu ah mubaax uun kuu noqonaysa wa mubaaxa waa salamka oo kale salamkaa ah mubaaxa wa fidri musaafirin laa yaduruhu soomna khilaafulowlow sheekhu ku wadaa waa masalada la yidhahdeen ma tusaalayn karayno wa fidri musaair mubaaxatin iyo mubaaxo ah. وخلاف الأولاء إيا الأولاء كأكل ميتة بختك عنديس أو كلبا وي بختك عنديس واجب وقصر قصر تي أو كلبا وي بشرط يضا شرط يجي وضطا واصلنا وسلم سلم كي أو كلبا وي ومباح وفطر مسافر مسافر كأفر كيس أو كلبا وي بشرطه شرط كيس إمرك الله وخلاف الأولاء وفطر مسافر بشرطه walxukmu xukunkii in tagayara hadduu doorsoomo ilaa suhuulatin suhuulo uu u doorsoomo licudrin cudurdaar dartiina uu ugu doorsoomo maca qiyaami sababi sababka gumidiisa miciisana uu doorsoomo oo lilxukmi اlasli xukunka asalkaa ah u sugnaaday fa ruksatun waajiba waa rukso waajibaa ah, wamanduuba waa rukso manduubo oo sunno ah wa mubaaxa waa rukso mubaaxa wa khilaafu اlwla waa rukso khilaafu lwlaa ka akli meytatin وقصر أو كلبوي بشرطه وسلم أو كلبوي وفضل مسافر مسافر أفركي وي ولا يضره صوم صومك أون دبينين لا يضره صوم صومك أون دبينين هذا وحين نرى علمي لحدي حكم أفرتاسو شيخين قبار رخصة إنay gasho waajibka iyo sunnaha iyo maxaanku idhahdaa mubaaxa iyo khilaafulowlaha laba ayuu sheekhu diiday inay ruksadu gasho labada uu diiday waa karaahiyada iyo iyo xaaraanta ruksadu inay gasho gebi ahaanba wuu diiday karaahiyo iyo xaaraan ruksa ma gelaysa ayuu sheekhu qaatay wuxuu kolkaa istinaas iyo wehel wuxuu ka dhigtay uu daliishanayaa sida uu sheekhi ciraaqi yidhi khabar ayaa jiray in allaha yuxibu an tuutaa rukhasuhu ilaahay wuxuu jecel yahay in ruksadihiisa lala yimaad wuu jecel yahay baa la idhahay ma jecel yahay karaahiyada ilaahay ma jecla xaaraantana ilaahay ma jecla war naga daaya buu yidhi markaa halkaa aynu ogaano ruksadu inayna labadaa meelood geraynin asarkaa ayaanu anagu istinaas ka dhiganayna iyo deliil ka dhiganayna inuuna ilaahay karaahiyana jeclayn xaaraanna jeclayn talow culimadu ma afartaa uu sheekhu sheegay unbay gaadhsiiyeen mise way ka bediyeen khayr allaha siiye sheekheenna markaynu eegno culimo ka waxay isku qabteen ruksada markay ka hadlayeen qole waxay yidhaahdeen ruksadu sheekheenu waa saddex iyo toban buu yidhi saddex iyo toban meelood ayay gelaysaa aqsaamta iyo qaybaha ruksadu ay leedahay waa saddex iyo toban buu sheekhu qabaa marka la doonayo ruksada sideeda in looga hadlo saddex iyo toban ayay ruksadu gaadhaysaa jumhuurtuna waxay yidhaahdeen ruksadu waa afar iyo toban ayay yidhaahdeen oo ruksadii anagu afar iyo toban baanu ka dhigaynaabay yidhaahdeen waa jumhuurtii afar iyo toban bay ruksada ka dhigeen culimmada qaarkoodna shan iyo toban bay ka dhigeenoo waxay idhahdeen ruksadu waa shan iyo toban bal sheekheenna aan eegno ama qolada shan iyo tobanka ka dhigtay ama afar iyo tobanka ama saddex iyo tobanka aynu soo qaadano ruksada waxaa la eegayaa marka rukaska laga hadlo xaaraan shay-a ayaa laga yaabaa ilaahay inuu inaga bedelo xaaraannimadii imisaa loo bedelayaa markaa shantii kalea loo bedelayaa waa sheekeenu ma qabo waa qolooyinka qaba xataa karaahiyada inay gelayso waayo waxay ku leeyihin walxukmu in tagayara ilaa suhuula sawma oran shay xaaraan ka bedelmay oo karaahiye u bedelmay miyuunay suhuula ku jirin suhuula ku jirta xaaraantii adkayd baa laga soo bedelay muxuuna usoo bedelmay karaahiyo xukunka asalkiisu hadduu xaaraan yahay xukunkaana ruksa ay inoo gasho shanta kale ayaa loo bedelayaa shanta kale ayaa loo bedelaya waxaa laga yaabaa markaa xaaraan waajiba waxaa laga yaabaa xaaraan sunno noqotay waxaa laga yaabaa xaaraan karaahiye noqotay waxaa laga yaabaa xaaraan mubaax noqotay waxaa laga yaabaa xaaraan khilaaful khilaafulawle noqotay xaaraanta markaynu doonayno ee la bedelo maxay isku bedelaysaa baynu nidhi xaaraantii shanta kale ayay isku bedeli halkaa shan may haysaa hadduu shaygu waajib ahaa lixdii dee khitaabo uu noqon jiray xukunka sharciga khitaabo takliifka uu keeni jiray lixdii waajib markuu yahay waajibku waajib hadduu isku bedelo ma min suhula ilaa suhulaba mise waa isla halkiisii unbu taagan waajib waajib iska bedeley dee inaga daa waajib waajib iska bedelay taa inaga reeb haddaba waajib xaaraan isku bedelayna inaga reeb ile waa culaysa waxbaba laguu sii diidayaaye waajib xaaraanna inaga reeb lixdii xukun waajib waajib u bedelmey iyo waajib xaaraan u bedelmey labadaa inaga tuur maxaa soo hadhay afar baa soo hadhay shay waajib ahaa waxaa dhici karta in laynaga bedelo oo sunno laynooga dhigo waxaa dhici karta shay waajib ahaa in karaahiye laga dhigo waxaa dhici karta shay waajib ahaa in mubaax laga dhigo waxaa dhici karta shay waajib ahaa in khilaafulowle laga dhigo halkaasna imise aynu ku haynaa shaygu hadduu waajib isbedelay haduu yahay maxaynu ku haynaa afar baynu ku haynaa halkaana masaladaasi waa afar iskuu kayge kii xaaraanta iskuu kayge sagaal baynu haynaa hadii shayga manduub laga bedelayo manduub shay sunno ahaa hadduu xukunka asalka inuu manduub yahay yahay wuxuu inoogu bedelmi manduubku mubaaxunbuu inoogu bedelmi dee manduubku karaahiye uma bedelmayo karaahiyada adag manduubku khilaaful owle uma bedelmayo khilaaful owluhu waa karaahiyada nooc kamida manduubka maxaa ka fudud ila waxaynu waa inuu shaygu sucuubo ka bedelmo suule u bedelmaynu nidhi manduub maxaa ka hooseeya mubaax shay manduubihi markuu isbedelo muxuu inoo noqon karaa ee suhuuladii ah mubaax inuu noqdo xabaddaa ugee sagaalkii hore toban buu noqonaya shaygu haduu makruuh yahay oo shay makruuha ah, uu xukunkiisa rasmigii makruuh yahay sida toonta oo kale makruuh haduu yahay shaygani saddex buu isku bedeli karaa marka rukso laga dhigayo saddex bay ayuu inoo geli karaa waa waa makruuhi kow khilaaful awla uu geli karaa oo makruuhu waa kiraaha shadiida khilaaful awluhuna waa kiraahadii daan shadiidada la odhan jirin ama makruuh waa ka nasi gaarihi uu kuugu diiday sida taxiyatulmasjidka markaad masaajidka soo qalgasho adoo weyse qaba inaad fadhiisato oo kale makruuhi haddaba markuu isbedelayo mar khilaafulawlu inoo noqoni oo khilaafulawlaha dee suhuuleah oo ka sahlan marna makruuhi mubaax buu inoo noqoni marna makruuhi manduub sunnaah buu inoo noqoni makruuhuna saddex buu iskugu keen bedelaya saddexdaa iigu gee tobankii hore saddex iyo toban buu noqday hadduu shaygu khilaafulawle ahaa laba martabo ayuu isku bedelaa khilaaful awlaad uu shaygu ahaan jiray horta kow mubaax wuu isku bedeli oo khilaaful awlaad ee mubaaxa ka fudud haddana muxuu isku bedeli khilaaful awluhu dee manduub buu isku bedeli oo sunnaha ka fudud iigu gee labadaa qaybtii hore iigu gee shan iyo toban shan iyo tobanka culimada sheegtay waxaa kamida ah sheekha maawardi la yidhaah oo ruksada markuu ka hadlayey qaybahooga wuxuu ihi shan iyo toban qaybood ayay ruksadu axkaam ahaan u gashaa waa siduu maawardigu tilmaamayo shan iyo toban qaybood oo ruqsadu ay gelayso ayaynu helaynaa sheekheenna kitaabka qoray isagu saddex iyo toban qaybood buu ka dhigay oo markuu ruksada ka hadlayey min sucuuba ilaa suhuula markaynu macnaynayno shay sucuuba abaa laga wareegayaa shay suhuuloah oo fudayd abaa loo wareegayaa saddex iyo toban buu sheekhu kusoo ururiyey shan iyo tobankii hadda ay sheegeen culimadaas shan iyo toban qodob mayna sheegin shan iyo tobankaa ay sheegeen wuxuu sheekhu ku leeyahay karaahiyada sow ma ogid karaahiyada laguma tilmaami karo rukso buu ku leeyahay waxa inaga dhacaya makruuh shayga makruuha ah ee xaaraanta ka soo wareegay ama waajibka ka soo wareegay shay waajib ahaa haddii makruuh laga dhigo makruuh soo maynaan soo sheegin dee makruuha maba gashay buu sheekhu kuleeyahay oo ilaahay wuxuu yihi waan jecele la yimaada dee ilaahay karaahiyada ma jecla xaaraan makruuh isku bedeshayna ma jirto buu kuleeyahay way ka fududahay oo waa min su-uula laakiin makruuha sidiisaba ma gale buu kuleeyahay xukunkani makruuha kolka inuu waajibku makruuh noqdo iyo inuu hee iyo inay xaaraantu makruuh noqoto labadaa qodobuun shan iyo tobankii kalaamka maawardi ka tuur maxaa soo hadhay markaa saddex iyo tobanka soo hadhay ayuu sheekheenan zakariya alansaari ayuu qabaa inay tahay ruksada qaybaheegii jumhuurtu waxay qaateen ruksadu inay afar iyo toban tahay jumhuurtu arbacata cashar bay iyagu ka dhigeen oo maawardi kalaamkiisii shan iyo tobanka ahaana xabad bay hoos uga degeen zakariya alansaari qowlkiisii saddex iyo tobanka ahaana xabad bay ku dareen wasad bay qaateen odhanaya war ruksada ilaahay ummadda siiyaa saddex iyo shan iyo toban baanu uhaysanaa afar iyo toban baanu uhaysanaa inay tahay xaggay afar iyo tobanka talow ka keeneen jumhuurtu afar iyo tobanka markay sheegayaan waxay ka keeneen axkaamtii horta kow waxay ku khilaafeen lixdii bay yidhaahdeen khilaafulawlaha iyo hanoo kala qaadina khilaafulawlaha iyo makruuhii karaha shadiida la odhan jiray imisay noqonaysaa axkaamtu si guud shan bay noqonaysaa makruuha iyo iyo iyo khilaafulawlaha marka mid laga dhigo shan bay noqonaysaa jumhuurtu halkaa shan horta nooga dhiga bay yidhahdeen shan markaynu ka dhigno shantaa shan ku dhufo shan shan lagu dhuftay shan shan lagu dhuftay maxay noqonaysaa shan iyo labaatan bay noqonaysaa oo maalan shaygu markuu ilaahay xukunka asalkii waajib markuu yahay wuxuu ku leeyahay shan buu ayuu doorsoomi karaa waa waajib waajib u doorsoomay waajib xaaraan u doorsoomay waajib sunne u doorsoomay waajib karaahiye u doorsoomay waajib mubaax u doorsoomay waajib markuu doorsoomayo dee shanta ayuu udoorsoomayaa xaaraan markay doorsoomaysa shantay u doorsoomaysaa sow toban igama haysid sunne markuu doorsoomayo shantu u doorsoomayaa karaahiye markay doorsoomaysana shantay u doorsoomaysaa imisaad iga haysaa labaatan ma haysa haysaa mubaax markuu doorsoomayana shantu u doorsoomayaa waa imisa shan iyo labaatankaa inta waxaad iga saartaa hadalkii sheekhu kelmad aad muhiim u abuu ah tilmaamay hadalkii intuu saaray walxukmu inta tagayaro min sucuuba ilaa suhuula min sucuuba ilaa suhuula waxay saartay un iga saar min sucuuba ilaa suhula maxay saartay oon rukso la odhanaynin waa min waa min suhuula ilaa sucuuba eeg min suhuula ilaa ilan hadda waxaan kuu tilmaamay mubaax iyo shantii kale noqonaya shantuba miyeyna min min suhuula ilaa sucuuba ahayn shantuba dee ma jiraan iga tuur shan iyo labaatankii waxay ku yidhahen shan iyo labaatan markay axkaamta ka dhigeen waxaad naga tuurtaa bay yidhaahdeen kow horta mubaaxa ka doorsoomaye shanta kale si kale haddaynu u dhigno si ka fudud baan eegno shan horta iga tuur marka hore shanta layga tuurayaa waa shantee waxa weeye shanta iyagu naftooda u kala doordoorsoomayaan waajibku soo maynaan odhan waajibku shanta kale u doorsoomi shanta kale maxaa kamid a xaaraanta gartay waajib xaaraan noqday waajib karaahiye noqday waajib sunno noqday waajib mubaax noqday ka shanaad waa maxay waa waajib waajib noqday dee mid kaste markuu isagu isku doorsoomay horta naga tuur bay waajib waajib noqday tuur xaaraan xaaraan noqotay tuur karaahiye karaahiye noqotay tuur mubaax mubaax noqday tuur maxaan ku sunno sunno noqdayna tuur horta shan iyo labaatankii shanta ay naga tuura waa qowlka jumhuurta markaynu hayno labaatan baa soo hadhay sow maaha waxaad iga tuurtaa ibaaxada oo iyaduna inta ibaaxanimo ka tagtay afartii kale doonatay min suhuula ilaa suxuuba afartaasine min suhuula ilaa shay mubaax ahayo waajib noqday shay mubaax ahayo xaaraan noqday shay mubaax ahayo sunno noqday shay mubaax ahayo karaahiye noqday waa min suhuula ilaa suxuuba kolkaa lama odhanayo ruso halkaa imisa halkaa ka soo baxay afar baa ayaa ayaa ayaan tuurnay sow maaha afartaa u geysaa shantii hore sagaal imisaa soo hadhay shan iyo labaatankii imisaa soo hadhay lix iyo toban waxaynu haddana ka tuuraynaa oo halkaa aynu ka tuuraynaa shay intuu makruuh ka wareegey xaaraan u wareegey min suhuula ilaa sacuuba may tahay makruuh buu ka wareego xaaraan buu noqday ma min suhuula ilaa sacuubaba ma aha xabadaana ku dar shan iyo toban baa soo hadhay waxaad haddana ku dartaa shay manduub intuu ka wareegay sunne waajib u wareegey manduub sunne sunnanimo ka wareego waajib u wareegey ilain qodob baa jira muhiim ah in tagayara ilaa suhuulatin sheekhu uu yidhi maxay noqotay markaa afar iyo toban jumhuurtuna afar iyo tobanka ah ayay noqonaysaa rukaska iyo ruksooyinku afar iyo tobanka ayay noqonayaan walxukmu xukunkii in tagayara hadduu doorsoomo min sucuubatin adayg hadduu ka doorsoomo ilaa suhuulatin fudaydna u doorsoomo licudrin cudurdaar dartiina uu ku doorsoomo maca qiyaami sababi sababka qumidiisa iyo joogidiisa miciisana uu doorsoomo sababka oo lilxukmi xukunkii u sugnaaday xukunkii alasliyi asalka ahaa fa ruksatun waajibah waa rukso waajib ah ومندوبة ومد مندوب اه ومباحة ومد مباحة اه وخلاف الأولى ومد خلاف الأولى اه كأكل ميتة بختك عنديس أو كلبوي وقصر صلاة قصرين تيذا أو كلبوي وبشرطه شرطه سيوطا وسلم بيع سلمك أو كلبوي وفطر مسافر مسافر كأفركيس أو كلبوي مسافر كأو لا يضره أوندبين أصوم صومك أوندبين انتابا وينو هينا wailaa hadii kale fa facaziimatun caziimo weeyaan wailaa facaziimatun hadii kale waa caziimo ruksadii baynu hadda culima ka hadalnay caziimadiina maxaynu nidhaanaa hadaba caziimaduna iyaduna war kalay u baahan tahaye ereyga caziima waa faciil masderkiisu waa cazmi cazmigana waxaa lagu tilmaamaa alqasdu lmu'akad go'aanka adag adag baa la yidhaahdaa go'aan adag ayaa ereyga caziimaa loo isticmaalaa ama cazmi loo isticmaalaa haddaba wailaa facaziimatun buu sheekhu yidhi khayr allah siya wuu inoo fudaydiyey fudaydinta uu inoo fudaydiyey ma inoo muuqataa culimo muxuu yidhi wailaa facaziimatun ardayga wailaadaa fahmayaa waa ardaygii ruksada sida fiican usoo fahmay wailaa haddii kale waa maxay waa in lam yataghayar alxukmu hadduuna xukunku doorsoomin maba doorsoominba ilaahay iminka salaadaha uu inagu waajibiyey haddaba ma nidhaahnaa maalan wa ilaa hadii kale oo sidii aynu usoo dhiganay ruksada ay wax iska bedelaan fa caziimatun waa caziimo ha xukun doorsoomayba hadduuna jirin sida salaadaha oo kale sow duhurka inaan tukanaa waajib inaguma aha haddaba ma nidhaahnaa waa rukso duhur tukashada waajibkani waa rukso ma nidhaahnaa maaha rukso waayo xukun horeoo sii jiray ma jirin oo xukun doorsoomayba ma jirin xukun waajibunbu ilaahay ina saaray caziimaa la odhanayaa xukunku markuu bilowga yahay soonka marka tuk lagu eh, eh, salaadaha tuka marka lagu yidhaah waa caziime e eh, rukso ma aha oo waxa weeye xukun bilow ah oo lagugu waajibiyo ama xukun bilow ah oo lagaa xarimo ama xukun bilow ah oo sunno lagaaga dhigo ama xukun bilow ah oo karaahiye sharcigu uu kaaga dhigay oo marka hore sharcigu xukun kalu ka lahaa ayna jirin xukunka hore uu ka lahaa ma jiro xilliguu nebigu noolaa ayaa marka laguma odhanayo eh, xukunkani saasuu ahaa haddana saasuu isku bedelay laguma odhanayo xukunkiiba hadduu saa u noqdo caziima la odhanayaayo waajib maaha wailaa haddii kale uu xukunku sidaa isku bedeli waayo ruksada aan kusoo dhiganay waa inuuna isbedelinba ama wuxuu iska bedelay min suhuulatin ilaa sucuuba suhuuluu iska bedelay oo sucuubu isku bedelay waxa weeye maalan inaynu uwaadsi tagno kaymahan intaan u baxno habeenka jumcaha ah oo intaan tooshash qaadana sakaarooyin soo qabsano dee waa way arrinku u bannaan weeyi sakaarada inaad soo qabsato oo ku idhaha maalintaa jumcaha maraq iyo hilibba layska cuno dee waa ari aan kaa dhammaanaynin ari aan kaa dhammaanaynin oo ilaahay kuu baneeyey weeyi haddaba saw mubaax iskama ahayn uwaadhsigu inaan uwaadhsi tagnaa saw mubaax inooma aha waa inoo mubaax dee beer nin leeya kama uwaadhsanaysid beerta ninku leeya horta inuu ku ogolaadaa ka badan waadha hadduu leeyahay isaguna dee waa baab kale ila nin baa sakaarooyinka iska dhaqan kare diintu way kuu banaysay haddaad sakaarooyin urursato oo xero yaroo sakaara aad yeelato dee intaa doontana saylada keen intaa doontana iibso intaa doontana maal intaa doontana iska qalo way kuu banaanta hadday ku carbismaan waa waa arrin saxa weeye waxaynu uga soconnaa haddaba uwaadhsigaasi mubaax buu inoo ahaa haddaynu xaramada tagno labada xaram xaramulmadiina iyo xaramulmaka baynu tagnay ama labada xaranba maynaan tegine xaj iyo cumro mid ahaan baynu xidhanay meesha adoontaba ka xidho madhabku wuxuu qabaa haddaad halkan hargeysa ka xidhatooda miqaadkiiba ka xidhan waa masale inoo iman doonta meelo laga xidhaa way jiraanoo sharcigu u sameeyey meelihii laga xidhanayey baa laga xidhanaya horta asal laakiin meelaha hadii meel xagga xaramka ka xigta iyo xagga uga soo badan laga kala xidho waa mas'ale laga hadlayo hadalkaygu badan yahay waxaan uga socdaa haddaad xaj xidhato ama labada xarama tagto uwaadhsigii wuu kaa xidhmay xaaraan buu noqday hadaba xukun laba xukun baa uwaadhsiga ku dhacay xukunka asalka ihi waa maxay xukunka asalka ihi uwaadhsiga inuu mubaax inoo yahay weeyi oo hadda haddaad eh, ayr qorigaaga qaadato ama habeenkii tooshad qaadato ood sagaarada raadsato waa arrin mubaax ku ah laakiin haddaad xaj xidhato xukunkii wuu isbedelay kolkaa ma min sucuuba ilaa suhuula baynu nidhaahnaa mise min suhuula ilaa sucuuba baynu nidhaahnaa maxaynu xukunkaa ku tilmaanaa waa min suhuula ilaa sucuuba rukso ma nidhaahnaa mise waa caziima markaa waa cazima weeyaan wailaa haddii kale waa inuu xukunku isbedelo uu iska bedelo min min suhuula ilaa sucuuba isku bedele eh. ama sidaaba ma ahee waa licudrin buuna isku bedelin licudrin cudurdaar la-aan is ayuuna isku cudurdaar baaban jirinba waa tusaale ahaan licudrintu waa maxay maalan ilaahay aayad qur'aan ayuu ina faray waxaa layna yidhi yaa ayuha aladiina idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum eeg xukunka asalkii wakaa rabbi wuxuu ina yidhi war markaad salaada u kacdiin weysaysta markaad salaada u kacdiin weysaysta ilaahay kuma odhanin markaa salaada markaad u kacdo weysaysa un baa lagu yidhi wax kaloo intaa ka dambeeya ma jiro idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum xilliga salaada loo kaco hala weysaysto war marka salaada loo kacada waxa looga jeedaa markaad doonaysa inaad tukato doonidaaday ku xidhan tahay laakiin kicidda hamoodi waxaad ka warantaa markuu imaamku aqiimo muadinku markuu aqiimo ee safka la simo hadaynu nidha hadaynu kacnaye ilaahay wuxuu yidhi salaada u kacda weysayse jamaca weysada ku dhaqaaqa ka waran haddaa la taagan yahaye ilan aayaddu siday cibaaraysay eeg ida qumtum ila salaa markaad istaagtiin eed salaada isku taagtiin faqsiluu wujuuhakum wejiyada maydha lama weysaysan kara dadka ku tia ka ilaahay salaada in la kaca mooyaane marka salaada loo kaco un alla weysaysto culimadu waxay yidhaahdeen war sidaa maahee kicidan waxaa looga jeedaa doonid mar alle markaad doonto salaada inaad tukato weysayso aayaddu saw salaada markaad u kacdid ee doonaysid weysayso laguma odhan saw xukun waajib amaha weysadaasi salaadii duhur ayaad weysaysatay masalan sidaad iskaga cibaadaysanaysad ama qur'aan u akhriyaysay ama aad cibaado kale ugu jirtay weysadana aad u ilaashanaysay unbuu casarkii yimid casarkii ayaa yimid casarkii in haddana waxa lagu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum war salaad baad doonaysaa soo weysayso xukunku wuxuu ahaa salaad kasta in loo weysaysto dee salaad kastoo tukanayso inaad weysaysatay ahayd haddaba rabbi subxaanahu wa tacaala xukunkii halkaa yaalay ayuu meesha ilaahay ka saaray salaad kasta inaad u weysaysato waa lagaa dhaafay weysada horun inaad ilaashataa lagu saaray kolkaas duhurka taad ku tukatay haddayna ka jabin casarka u weysayso lagu odhan maayo tii unbaad ku tukani maqhribka tii unbaad ku tukani oo aayaddii qur'aanka ahayd ee ina tidhi idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum salaada markaad u kacdaba weysayso eeg waxa weeye waxay ku xidhan tahay oo lagu qayday waa markaad bilaaweyso tahay xukunkii wuu isbedeley oo wuxuu isku bedelay xilli ma arkaysaa kolkaa inuu yahay min sucuuba ilaa ilaa ilaa suhuula xukunku muxuu isku bedelay wujuub ka yimid inaad weysaysataa waajib bay ahayd muxuu isku bedelay intuu min wujuub ka yimid buu xaggee yimid ayuu ilaa suhuula yimid oo weysadii iska daa baa lagu yidhi ila waad weyse qabtaaye ilaa suhuula buu yimid iska daa oo dee ficilkii ka muuqataa sala allahu alayhi wasalam oo axkaamtu ay noogu sugan tahay haddaad salaada hore weyse ku tukato ina kaa jabin inaad tadambe ku tukanayso waa la baa inoo sugtay hadaba min sucuuba ilaa suhuula saw maaha ma licudrin ba mise waa ligayri cudrin weysadaa iska dhaaf lagu yidhi ma cudurdaar ba ma waxa weeye waad gabowday aduu kici kartida iska daa kuwa dhalinyartuna weysaystaan ma cudurdaar baa la sheegay oo weysadaa dambe laynooga dhaafay mise waa ligayri cudrin waa ligayri cudrin haddaba ma waxaynu nidhaahnaa rukso mise waxaynu nidhaahnaa caziima mise licudrin baynu ilaynidhiye eeg waa caziimaynu odhan waxaynu nidhi maca ama xukunku wuu isbedeley laakiin maca baqaa'i sababi lilxukmi اlasli maceega isma bedeline sababtii hore ayaa meesha ka baxdayba gebi ahaan hadday sababta hore ee xukunka hore keenaysay lafteeduba ay meesha ka baxdo oo sababtii horeba ayna meesha oolin xukunkaasi wuu isbedelayaa xukunkaa isbedelayna muxuu noqoni markaa muxuu noqona ila sababtii xukunka horaa meesha ka baxaye caziimuu noqoniyo ruqso ma aha maxaa tusaale u ah xukunkiioo isbedelay oo laakiin ka hore sababtiisi ayna joogine ka hore sababtiisii ay meesha ka maqan tahay diintu waxaa layna amray oo amar aynu ku haynay waxaan amar ku haynay halka nin ee muslimihi inuu iska celiyo toban nin oo gaalo ah waa suuratu anfaal aayadaha ku jira wa in yakun minkum cishruuna saabiruun muxuu ilaahay yidhi yaklibuu miatayni labaatan nin haddii laydinka helo muslimiinay oo saabiriina waxay ka awood badnaanayaan laba boqol oo nin oo gaala ah bay ka awood badnaanayaan ninka maxaa kusoo hagaagaya markaa haddaba ninkii maxaa kusoo hagaagaya toban baa kusoo hagaagaya waxaynu haynay amarka aynu haysanay wuxuu ahaa in maxaanku idhaahdaa halka nin ee muslim ahi uu toban gaal la dagaalamo ama uu u dhigmo kaa ayaynu haysanay xukunkii wuu isbedeley waxaa layna yidhi alaana khafafa allaahu cankum wa calima ana fiikum dacfan aayadda aayadaha ka dambeeya eega ilaahay wuxuu ogaaday haddaa laydinka fudaydiyey ilaahay wuxuu ogaaday inuu ducfi idinku jiro war ha iska celiya maxay ma ninku labaha ha iska celiya laba aayaddu maxay ahayd alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibuu miatayni kolkaa maxaa aayaddaa ka soo dhalanaya inuu ninku aya iska celiyo inuu ninku laba iska celiyo haddaba waxaynu haynaa xukunkaasi wuxuu ka yimid bal hadda u fiirso xukunkaasi wuxuu ka yimid waa min sucuuba ilaa suhuula min sucuuba ilaa suhuula sucuubuu ka yimid oo ninku toban ha iska celiyo toban hala dagaalamabay ahayd haddii kale ninkaasi dee dembi buu gelayaa waxa haddana layna yidhi war tobankii iska daayo laba uun iska celi baa lagu yidhi ninku laba ha iska celiye baa layna yidhi laba inuu iska celiyo ayaa la amray oo waa laynaga dhaafay talo waa maxay sababta laynooga dhaafay ee layna yidhi tobanka ha iska celinina ma licudrin ba waa ibaaxa eh ma licudrin mise waa ligayri cudrin maxaynu nidhaahnaa maxaynu nidhaahnaa culimo ma licudrin ba ayuu xukunkaasi isku bedelay mise waa ligayri cudrin may waa licudrin cudurdaar baa culima meesha yaalla cudurdaar ayaa meesha yaalla oo cudrulibaaxa ibaaxada inoo baneeyey waa mashaqatu habaat waxa weeye cudurdaarku waxa adag inuu hal ninihi toban nin iska celiyo xagganaa lagaga iman oo xagganaa lagaga iman oo xagganaa lagaga iman ilaahayna wuxuu yidhi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusxaha war sideed yeelaysaa marka maadan arkayn mashaqa inay taalo waa licudrin haddaba ma maca baqaa'i xuk eh, maca baqaa'i sababi lilxukmi اlasli ba maca baqaa'i sababi lilxukmi اlasli ma tahay may xukunkii asalka ahaa ee inuu ninku toban iska celiyo maxaa sababtu ay keenaysay qilat lmuslimiin qilat lmuslimiin ba muslimiintaa yaraa markii lalahaa ninku ha iska celiyo toban qilat lmuslimiin waa sababtii keenaysa inaad adaad nin tahay toban nin inaad udhiganto haddaba qilat lmuslimiin meesha may taallaa mise meesha way ka baxday qilatmuslimiin ka warrama war muslimiinta yaa ka badan adduunkaba marka la eego waxaa la yidhi diin dad diin un ku abtirsada dadka ugu badani waa muslimiin sowsa ama ogid waxyaabahan dee iyaga gaaladooda walow milla waaxida ayba iska yihiin si kale marka loo eego laakiin cid diinun sheegata cidda ugu badani waa muslimiin horta sidaa ogow wa ilaa haddii kale fa caziimatun waa caziimo caziimaa la odhanayaa wadaliilu insha allah wadaliilu daliilka maxaa la yidhaahdaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu watacaala aclam